sheerka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan kulwacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa habeen axad ay soo gelayso taariikhdu waxaay ku aadan tahay da bisha januari labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kalamaan maanta bisigaan u haynaa furuntii shabeelle way joogaan khawaarijne looma kala harin allah u naxariistee codkaasi waa gaashaanle cabdi maxamed suuluug maruu ka qaybgelaya barnaamijka kalamaan ee ka baxa idaacadda kulmiye maanta ayuu ku geeriyooday dagaal ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey dagaalkaasi iyo xogta ku saabsan geerida ayaan barnaamijka xog waraysi kugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona milatariga dalka etoobiya ayaa sheegay inay dhaqan gelin doonaan heshiiskii la sheegay inuu adisabab ku dhex maray somalilan iyo etoobiya haddaba etoobiya goormo ayay ciidankaasi diyaarsatay marka etoobiya ciidamo badeed way dhisteen iyagoo aan bad lahayn etoobiya waxawaaye milazenhawe waxau soo gudbay xuduudda inuu soo taraaray laba kun iyo lixdii ayuu magaalada muqdisho oo soo galo ciidankiisa u keenay waa falanqeyn arrimahaasi ku saabsan aan barnaamijka xog wareysi idinkugu soo gudbin doono qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay sharciga burburinta is-afgaradka dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan oo ay ku wada gaareen magaalada addisabe caasimada dalka etoobiya waxaana sharcigaasi horey usoo gudbiyey labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale iyo waxyaabihii nagu soo kordho xubintii kalamaan qeyb ayuu ka yahay barnaamijka sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan

aaday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war inadeer maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaradaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berriya badba oo naga diyaar gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarishirtiyey gelin gelin ka daran hagaag dhegeystayaal aynu ku biloobno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan xog wareysi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay sharciga baarlamaanka federaalk soomaaliya ee burinta is-afgaradka dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan kaasoo ay ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynaha ayaa ku ammaanay wakiilada shacabka soomaaliyeed ee golaha shacabkii aqalka sare doorka taariikhiga ah oo ay ka qaateen difaaca dhaxalka jiilasha soomaaliyeed iyo madax banaanida dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in sharcigan uu yahay mowqifka rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya fariin adagna uu u yahay cid kasta oo naawilaysa inay boobto dhulka badda iyo hawada shacabka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shacabka iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed ugu baaqay in ay xoojiyaan midnimadooda marxaladan taariikhiga ah ayna kala saaraan arrimaha siyaasadeed ee laga heshiin karo iyo arrimaha masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka ubadkeena iyo jiritaankeena ayaa lagu soo gabagabeeyey war qoraal oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xilli uu saxiixayay sharcigaasi ay soo gudbiyeen baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya labadiisa aqal oo ay madashaasina goobjoog ku haayeen gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe haddaba geesta kale dowladda etoobiya gaar ahaan milatarigeeda waxaay soo saareen qoraal dheer oo ay kaga hadlayaan heshiiskii beenaadka ahaa ee adis ababa ay ku wada saxiixdeen madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed kaasi oo tilmaamayay in qeybo ka mid ah xukuumadda adis ababa laga kareynayo badda seyla haddaba arrimahaasi siyaabooyin kala duwan ayaa looga hadlay cornel cabdulaahi macow waa qabeer dhinaca ammaanka ah kana mid ahaa ciidamadii kala duwanaa ee dalka soo maray waa wax ka weydiiyey sida ciidanka etoobiya ay sheegeen in marsii horreysaba ay diyaarsadeen ciidanka badda islamar ahaantana ay ilaalinayeen qeybo ka mid ah badda afrika iyo midda casba ugu horreyn waxauu ka waramayaa sida ciidankaasi lagu dhis horta waan ku salaamayaa raadiyo kulmiya dhammaan dhegeystayaashaada iyo dadka soomaaliyeed oo geesiyaasha intaa haddaan ugu gudbo waxa aan aad aan u soo dhawaynayaa oo dadka soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen sida ay dowladda soomaaliya uga falcelisay golaha shacabka xukuuma golaha xukuumadda iyo madaxweynaha iyo madaxtooyada iyo dadka soomaaliyeed oo dhan marka dhulka soomaaliya baylah ma ahan lama qaadan karo cid qaadan karta malaha laha weligeedna waa la difaaci jira aabbayaasheen iyo awowayaasheen ayaan ka soo gaarnay inaan abasinianka iska difaacno abasinianka inaan iska difaacno heerkaas ayaan gaaray marka etoobiya ciidamo badeed way dhisteen iyagoo aan bad lahayn waxaa waaye isticmaalkii ayaa maaragtay u soo fududeeyey inay maaragtay ay qabsadaan dhulka muxuu ahaa soomaali galbeed inay qabsadaan oo maaragtay la siiyo taana waa la ogaa dagaaladii ka dhacay lixdan iyo afartii iyo toddobaatan iyo toddobadii intaba weliba caalamka ayaa usoo gurmaday maxaa toddobaatan iyo toddobadii reer galbeedkii u ka aamusay iyo soviyedkii oo maaragtay aan u soo hiiliyey ayaa maaragta dhul weyn kadib markay ka qabsadeen ciidanka xoogga dalka soomaalida ee geesiyaasha taariikhdaas o dhan waa la ogyahay laakiinse hal mid ayaa la rabaa dadka soomaalida inay ku baraarugaan adduunyada waxaa jiro dhaqan ama aqoon sbionajka ay leeyihiin basaasiinta ay leeyihiin ee ku dhaqmaan waxa waaye waddan markii aad ku duulayso inaad maaragta madaafiicii sawaariikh aad u qaadato aad la dagaalanto asagana intoo kaleu kuu soo qaadana uu kula dagaalamaa laakiinse dagaalka ugu wanaagsan ee waddan lagu burburiyo waxaa waaye demoralization waa xeelada ay isticmaalaan basaasiinta gaar ahaan sirdoonka etoobiyaanka wuu isticmaalaa asagoo waddanka gudihiisa ka howlgalo ayuu isticmaalaa demoralization macnaheeda waxaa waaya dadka in ahay dhaqanka lagala dagaalamo diinta lagala dagaalamo lagala dagaalamo midnimadooda iyo wadajirka umadeed lagala dagaalamo oo maaragtay qabyaalada hadda socoto ee dadka soomaaliyeed dhalinyaro hadda dhasheen ka dhashay ayaa maarata qabiilka si u kala fasirayaan iyo social media waxa ku yaacaya aad jeedo waa qayb ka mida ah demoralization dadka in maxaa dadnimo ahaan in loo dilo oo hoos loo dhigo waxaa ka mid ah muxuu ahay in muxuaha laga eh, in muxuaha daroogo lagu soo firdhiyo oo maarata wadanka daraagsoo soo geliya sida haddeertaan ka socota muxuaha soomaaliya inta badan oo dadkii dhallinyarada maarata daraagada lagu duleelinayo gabdhihii wiilashii generationka soo socday marka dagaalkan weligii ayuu nagu socday milasanaawo waxa uu samayn jiray warlordka dagaalami jiray midba maruu wiili yeerin jiray oo muxuaha inuu hub soo siiyo wuxuu leeyahay waajibaadkaada waa hubkaan iyo aagga aad haysato inaad difaacato midka kalaa u tagaayo hebel muxuu ahay ridal ka difaaco caagaas ka difaaco sidaas ayay maaragtay sirdoonka etoobiya ay muxuaha u dhaqmi jireen ilaa ay gaaraan sirdoonka etoobiya ay gaaraan inay maaragtay geesiyaashii muxuaha o f ay ka afduubtaan magaalada muqdisho oo hargeysa ay ka afduubtaan maxaanku idhaahdaa puntland ay ka afduubtaan meel kasta ay ka afduubtaan ee gudaha ay u soo galeen penetration ay ku sameeyeen intaas waxaan uga hadlayn in dib u eegid iyo cusboonaysiin lagu sameeya sirdoonka soomaaliya inay maaragtay ay lahaadaan saraakiil dhiifoonaantaas leh oo demoralizationka iyo muxuaha dadka muxuaha la dulaynayo oo meesha ka socoto ma ahayn daroogo cabaa wiilkaas waa la dulaynaa marka hal milyan oo dhallinyara ay kaa dulowdo labaatanka sanoo soo socotani waxa waa wadankaasi burbur ayuu ku dambaynaya waayahay korneele markaan fiirino etoobiya ciidankan ay sheegtay inay eh, u diyaarsaneed isla maraxaantan ay mar hore dhisatayba iyo ciidankeena badda marka barbar dhigo sidee ayay noqon kartaa baaxadda awoodada labada dhinac etoobiya waxawaaye militan hawe waxau soo gudbay xuduudda inuu soo taraaray laba kun iyo lixdii ayuu magaalada muqdisho oo soo galo ciidankiisa u keenay shacabka soomaaliyeed oo aan sawaariikh haysanin oo aan altalir haysanin ayaa la dagaalamay asagoo tacbaane oo yaa iga saara lahow ka baxay waxa waaye markii aad qadiyad aad ku dagaalamayso wax kasta ha haysto diyaaradaha ha haysto madaafiic ha haysto laakiinse qoriga aagkeyga ayaa maaragtay fidaa'in noqonaya waxaa hadda falastiin ka socdo oo kaleeto falastiin waxaa ka socdo waxawaay saraaya qudus iyo waxa ay ku sameynayaan ciidanka lixiyo tobnaad oo adduunyada ugu awooda badnay wax ay ku sameeyeen waa aragtay taas ayaa maarata etoobiya sugaysa haddii ay kusoo xadgudubto dhulkayna dadka soomaaliyeedna kulligood way hubaysan yihiin aabayaasheen difaaca maxuaha istaraatiijiyada difaaca qaran soo dejiyey waxa ay marka ugu horeysaba ay ka bilaabeen in dhallinyaro muxuaha high schoolka ka baxay oo maarata saraakiil loo diro oo ay soo bartaan cilmiga kala gedisan ee eh, mxuu ahay eh, eh, militariga diyaaradaha badda madaafiicda goobta sawaariikhda waxa waay ciidankayna markii uu dagaalka u galaya toddobaatan iyo toddobo wuxuu ahaa lixdan iyo shan kun waana laga yaabaa adduunyada sida ay maaragtay hardadirqaha uga dhigeen cadowgii soo jiraynka ah ee etoobiyaankaah haddana waxaa looga fadhiyaa dowladda ciidanka noocaasa ah inay dhisto maahan ciidan oo uganda in loo diro saddex bilood lasoo baro aagkayga iyo sidoo maaragta oo xabadda u waxaa loo baahan yahay ciidanka in loo dhiso dadnimo ahaan taariikhdana la baro lagana suuliyo kuwa daroobada cadaa cunaan kuwa qaadka cuno kulli in laga saaro ciidanka laga saaro oo dhalinyarada nadiifka ah oo maaragtay wax ku oolkaa ah, oo jaamacadaha ka baxay oo muxuahay muxuahay ku ah magaalada in loo diro muxuu ahay jaamacadaha waaweyn masar iyo meelo kaleeto iyo turkiga loo diro ay soo noqdaan saraakiil saddexda sano soo socoto marka istraatiijiyadaas kulleyba dowladdu way u degsan tahay waana lagu guulaysanaa etoobiya waxay naga qaadaysa mala waayahay markaan eegno wadamada saaxiibka la ah soomaaliya sidoo kalena etoobiya iyaguna dhinacooda saaxiib laha ah, maxay tilaabo ay qaadi karaan haddii etoobiya ay xadgudub soo samayso etoobiya xadgudub haddii ay soo samayso siyaasad ahaanna waxaa waa loo dhaleecaynayaa united nationka ururka africanka iyo kulli cid kasto waa laga hor imaanaa dadka soomaaliyeedna dhulkooda way difaacanayaan marka cid kastoo saaxiibkula ah waxaa ka weyn midaada ayaa maarata muhiima dadkaada inaa abaabulato oo mobilization aad ku samayso abaabul dadweyne ayaa loo baahanya waxaa loo baahanyaa dhallinyarada in maxuaha dad nimahaan loo soo dhiso waxaa loo baahanyaa in iskuullada maxuu ahay laga dhigaayo af carbeedka shadaad ayaa loo dhigahaya wiilka sadaad ma rabne waa in maarata axmed gurey iyo muxaha geesiyaashii gumaysiga difaacaya weligood iyo taariikhda soomaaliya in laga dhigo oo maadooyinkaas laga dhigo mandatory soogaanta iyo dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed ilaa jaamacadaha in lagu dhigo markaas ayaad maar dalkaaga ka difaacan kartaa daroogadan oo wadanka kusoo faaftana dowladda waa inay go-aan degdega ay ka gaarto daroogada aad ayay u badatay waa la ogyahay annagoo dibadaha joogna ayaan ognahay dhibaataday ku haysa shacabka waaya etoobiya awoodda ay ku faanayso oo dhinaca ciidanka oo dhul iyo badba ay sheeganayso sidee dowladdeenu iyo gudaha shacabkaba ugu babaaca karaan etoobiya awood ma laha etoobiya iyadaa gaajaysan iyadaa qaxayso oo lugina kasoo bilaabaan jigjigo ilaa maaragtay boosaaso soo lugay si ay maaragtay yeman oo dagaal ku socdo shacabkeeda u galaan oo dad gaajaysan oo dhibaato haysato abiy axmedna waxa waaye dhibaatadii uu geystay iyo xasuuqii uu ka geystay tigree xasuuqii uu ka geysta amhaara xasuuqii uu ka geysta uu geysta soomaalida iyo oramada iyo isku dirka muxuuaha qowmiyaadka ee soomaalida iyo cafarta xasuuqaas uu geystay ayuu wuxuu rabaa shacabka etoobiya inuu ku sii jeediyo muxuuha dhulbadeedaan idiin soo helnay fariinta waxa waaye number one qofka markii dadnimo ahaan loo dhisaayo waxaa laga bilaabaa educationka markuu yar yahay ayaa lasoo barbaariyaa waxaa lagu barbaariyaa wadaniyadda waxaa lagu barbaariyaa taariikhda taariikhda wasaaradda waxbarashada waxaa la rabaa taariikhda inay dhallinyarada ay barto soogaanta iyo dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed inay baraan mandatory laga dhigo qofkii aan ku baasin inuu sanadkaas u dhacayo laakiinse waxa waaye iyo dadka soomaaliyeedoo midooba oo qabyaaladan iyo waxaan xumo qurmuunka oo wasaqda oo asaagiina naga reebay oo naga dhigay muxuu ahay ummad cid kasta iska hawaysanaysa oo oo meel yaallo waa qabyaalada iyo xukunka sida xun lagu raadinayo oo maaragtay siyaasiyiin siyaasiyiin ayaa marat dowladda ka soo horjeedo dowladdiyaa saantiri baba looma baahan waxaa loo baahan yahay midnimo midnamaana deeqdo sidaas ayaan dalkeena ku difaacan karna kaasi wuxuu ahaa korneyl cabdulaahi macow oo mar soo noqday isla markaana qayb ka ahaa ciidamadii kala duwanaa ee dalkan soomaaliya wuxuu u warramayay barnaamijkeenu xog waraysa idaacadda kulmiye gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan geed baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira wx u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog horeysa aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya dagaal maanta ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka mudug waxaa ku geeriyooday abaanduulihii guutada siddeed iyo tobanaad ee ciidanka gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed oo lagu magacaabay gaashaanle cabdi maxamed suunuug dagaalkaas ayaa ka dhacay qaybo kamida ah gobolka mudug iyadoona ilaa hadda ciidamada ay kusii dhawaanayaan deegaan hor leh oo ay shabaab gacanta ku hayaan ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya waryaheena cabdiqani cabdulaahi ibraahim oo maalmihii u dambeeyay halkaasi ku sugna islamar ahaantana xog badan ka haya arrimaha ayaa ii waramay maxaa cabdinaasir ayaanle eh, ramaasan tahay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatulmowt siduu ilaahay qur uu ku sheegayba maanta waxaa geeriyooday abaandoonihii guutada sideed iyo tobanaad ciidanka commandoska soomaaliyeed ee gorgor ee xooga dalka gaashaanle cabdi maxamed suulnuug runtii taliya suulnuug oo maanta tiisu ay ahayd waktigiisa ninkaas uu ku hekaansidao ilaahay u qadaray horeyba waxa uu ku dhintay furimaha dagaalka ee koonfurta mudug oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay halkaasi uu ku sugnaa oo uusan soo dhaafin islamarkaana waqtigiisa ugu badan iyo xoogiisaba uu gelinayay sidii shabaab eh, looga saari lahaa meelaha ay gobolkaasi kaga harsan yihiin iyo guud ahaan gobolada dalka soomaaliyeed ee dagaalada ay ka socdaan ayaanle maanta dagaal ayaa ka dhacay aaga caad ilaa iyo jeexjeex halka loo yaqaan ama jeexjeexa koonfurta gobolka mudug ka tirsan waana meelaha ugu daran muddooyinkii u dambeeyey marka la fiiriyo dagaalka shabaab goobaha uu ka socdo waayo istaraatiiji ahaan halkaasi dadka amniga falanqeeya waxay sheegaan in shabaab ay u arkaan muhiimad weyn inay halkaas difaacdaan xooga dalka soomaaliyeed iyo dawladda iyo shacabka soomaaliyeedna inay u arkaan guul weyn in halkaas shabaab laga saaro oo marka dhinacaas laga soo dhameeyo dalka intiisa kale ay sahlanaan karto dagaalka maanta marka waxa uu la mid ahaa inta badan dagaaladii dhacay ee dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay gaar ahaan muddadii shan iyo tobanka cishaad ahayd ee u dambeeyey aan ognahay in jeexjeexa ilaa iyo aaga caad oo dhan dagaalo ay ka dhacayeen kuwaasoo inta badan ay ka qayb galeen ciidanka commandoska gorgor ee uu abaanduulaha u ahaa alla naxariista taliyo suurnuug oo caawa meyd ah oo dhintay runtii ayaan le dagaalka maanta waxa uu uga duwanaa dagaaladii horay u dhacay ama lasoo dhaafay waxa uu ku bilowday sida xogaha aan ku helayno qaab ciidanka intooda badan ay samaynayeen sahan hadii ay jiraan shabaab ama koox ka tirsan argixisada shabaab oo aaga ka agdow askarta xooga markii sahanka ay u baxeen ayay la kulmeen rag shabaab ka tirsan oo aaga jexjex ku sugan waxaan ognahay caad inay gaareen ciidanka dowladda qaybtood iyo dadkii deegaanka magaalada cad ay kusugan yihiin dadka yaqaana koonfurta mudug caad iyo jeexjeex way fahmayaan kuwa aanan tegin ama aqoon badan aan u lahayna jeexjeexa waxay xigtaa dhinaca shabeellow oo ah halka mar hore ay ciidamada dawladdu gaareen caad iyo jeexjeexa yacni jeexjeex waxaa udhexeeya caad iyo shabeellow ayaa udhexeeya jeexjeex ama deegaanka jeexjeexa waxaa u dhexeeya caad iyo shabeellow dhanka kalena waxaa ka xiga camaara ilaa iyo bacadweyne marka jeexjeex halka loo yaqaano shabaabka ku sugan marka si loo fiiriyo waxay ahaayeen kuwo in la go-doomiyo u dhow hadii dadka deegaanka yaqaana ay ku waransaasa sheegayaan sababto ah caad marka ay joogaan ciidamo dowladeed iyo kuwa deegaanka ah ee shabaabkii laga saaray shabeelowna ay joogaan xoogii dalka soomaaliya iyo daraawiishtii eh, galmudug jeexjeexa kuwa ku sugan wado ay heli karaan ayaa iska yaray marka jeexjeexa ayuu maanta dagaalka ka bilowday ciidamada dawladda oo howlgal samaynaya ayaa la kulmay ragga al-shabaabka ka tirsan seef ay dagaalka ku dhacay muddo ayuu socday waxaana allah unaxariistay halkaasi ku dhintay taliyo suulmuug waayahay cabdiqani dagaalka xoogiisu marka maanta uu ku dhintay taliyaha ma ciidanka ayagaa marka hore qaaday mise waa lagu soo qaaday ciidamada xoogga dalka sidaan ku sheegaayaan le ayaa marka hore waxa ay sameeyeen howlgal ay ku hubinayeen aaga xilligaasi ay ku sugnaayeen inay shabaab ka dhow yihiin iyagoo howlgalka ku jira ayay la kulmeen rag shabaab ka tirsan oo hawdka ku dhuumaaleysanayay dagaalka sidaas ayuu ku bilowday Ehm, muddo markii uu socdayna waxaa dhacdayba in dagaalkii in badan oo shabaabka kamid ahay lasii sikiyey ehm, saraakiishii iyo askartiina ay eh, si durqeen iyadoo tiisu ay timid ayuuna halkaa ku geeriyooday alla naxariiste taliya suurnooge waxaa xusid mudan ayaan le askarta xooga dalka markaad la sheekaysato gaar ahaan gorgor guutadii tobanaad iyo saraakiishii kale uu lasoo shaqeeyay taliya suurnooge waxay ku sheegayaan in eh, dabeecadaha lagu yaqaan ay kamid ahayd in bisinka uu qabto oo ilaahay mar walba u tala saarto saacad kasta iyo waqti kasta oo dagaalkan uu ku jiro eh, askarta uu hogaaminayana uu kula dadaarmi jiray inay ilaahay tala saartaan cadowgana laga guulaysanayo eh, cidduu ilaahay subxaana watacaala la jirana ay guusha raacayso waxaa kale oo dadku ay ku sheegayeen inuu saraakiisha ama saraakiisha taqaana ay sheegayeen inuu ahaa sarkaal ciidanka isaga horkaca oo keliya intuu amro aanan ka dambaynin ee dagaalka u horkaca kaasi wuxuu habaryeene cabdiqani cabdulaahi ibraahim oo iga waramayay geerida allah u naxariistee taliyihii guutada sideed tobanaad ee ciidanka gorgor ee xooga dalka soomaaliyeed suulnuug allah u naxariistay oo maanta ku geeriyo dagaal ka dhacay gobolka mudug iyo xaaladihii ugu dambeeyey gobolka markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna nimankan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay soomaaliyu meelay joogtaba dhegay faraha ka dhacda haye haldhar baanyiskala dhiiday sida labaada dhabaniyo dhafoodhada wahay fariista wagu igu dhalaale baan maqli jiray aryaadaha dhaadaa bahasha wees la soo dhaaftaye dadkaan dhawaaqaya dhulkooda doonaya haday u dhiidhiyeen allaahayow u dhiib aa ka dhacday araanel abdulow doqoshaleediya mee degaal inoolka daro hayti war waxaa kaloo la yidhi waxaa lama dhowra kare wixii dhiig la kacaay waar walla weyne hadda ictiraafkii noo diideen dhulkeennana inaan ku gadana aad diiddeen dhankiibaan u ciirsanaa dhankiibaan u ciirsanaa warwaaqlow irkini maroogna dhulkini maroogno wal idhahaa dheegi jiray saasa koo maro war mugdi gacan la taagaa waxay mudan allaa oge waa laga waalay waa laga waalay baddaad muusow dhiibe waa la laysku haystaa dhulkaad oroma siisana waa laysku haystaa waa haystaa wixii madaxda ka dhigay waa laysku haystaa new war annaga doonane miyaa mala faysal baa dhaamay war kalemaanee war ma haysiin la taliyaha amniga dowladda itoobiya ridwaan xuseen oo saxaafadda la hadlay wuxuu yidhi dhulka saylacad ku meeraysanaysaan keliya ma ahane ilaa lagu lughayaana la siiye u yidhi markaan saldhigga ciidanka aan dhisno oon degno oo dekedii iyo wadadii dareenka aan diyaarino kadib aan wasiir ka fikiri doonaa ayuu yidhi waa laga waalay eh. oo eber waaye nawar wallaweyne idinkaan war hayne eh. somalilan ilaa ixtiraafo dhul ma bixinayso waayahay waaqlow itobiyana waxay tidhi ilaa aan bad helno ixtiraaf ma dhiibayne maxaa tala ah war waa laga waalay eh. obowe waa laga waalay war aniga soomaalidu waa la yaabay badda waxba kuma qabsadaan waxbana kama faa'iidaan in adduunyada ka faa'iidin waa diidayaan adigu maxaad egtay soomaali maahid war af soomaaliga waa la wada bartay ha lees hubiyo war maxaad ula yaabaysin oromada soo indha caddaynaya xataa waa ku hadasha af soomaaligae laftinaga dhulkinaga cirkinaga badinaga warbashiirow nagnagtaas waxba lagu heli maaye hargeysa iyo burcaba waa laga bannaanbaxay shacabkuna waxay dhaheen oromo dooni mayno dalkeenna dhiibi mayno dulmina qaadan mayno aryaadhaha haddiiba shacabka somalilan iyakuna sidaas ay dhaheen abii waxaan dhihi lahay doofaarkii nin daabana weyd haddaqay beertaa waa daabal doofaarkii war cabdulow abi laftirkiisa waa walay waalay oo waa laga waalay warwalida rag baa soo maroo laga waraystaaye layska maro waashoo macnaa lagu wareeraaye waa laga maxaa lagu waalay war kalamaanay calaa kulli xaal ninkii wadan kale u waalanayow waxaadan lahayn inaad la wareegto wad baa ka horeeya waa lagu waalay oo lagu waalay waaa kaloo la yidhi inaad jeceshay lama helo naftayda waa lagu warwaayaha sidii laga bartiyo wayga nolosheenna ama waafi loo soo arkoy warisay maahmaahdu waa waray ninkii dhihi rabo wow qarka u saaran inta uusan waalana jimcada wahan la soo toosin wiswis iyo waxaa lagu gartaa warar iskordaahe waanadiisa duulkii wadoo jecel wanaaggiisa wacdi kama dhegaystae jinku uu hel la yeeshaaye waduudkii carshigan uumay oo ciidda kala waafay isagay allaha waaxidkaa tiisu weyn tahaye caafimaad ha nagu waariye wadar ha loo tuugo waarmi iyo ad wax ka hayihiin waanadu ma deeqdo dadna way celoobeenhe waa laga waalay waa laga waalay waddankiioo dhulkaad weligaa lahayd wadigaana ku wareejiye miyad waalanta ahaysay wax ka yihiin warlankiiwaalad warasidiisa hirdaase waanan dadkudhe eegu way miyuu waalan yahay say wax kaa yihiin aryadhaha waxaa la yidhi waayaha adduunkiyo taariikhda ka weyn waxaa laga waraystaa ruuxii waaya arage war cabdullah waxaad ka tagtay ana ku warramaaye wedhayda maqalo wadnahaagiyuu nixin naxariista weliga kala waree warwaaqlow heshiis aan lagula wadin wakhtigaagayu lumin waa lagu waa lagu waalay aryanaha waxaa kaloo la yidhi ninkii wareersan weligiis waqooyi koonfuurow yira waa laga waalay war kalemaanay madaxweyne xasan shiikh oo dadka isbaraya wuxuu yidhi aniga xasan shiikh baa leeyiraa weligay dhulkama gorgortamin haddana ka gorgortami maayo mid ka gorgortamayana ilaahay xil nooguma dhiibo iyo xukun mid ka dambeeyana ilaahay ha naga qabto muuse biixina wuxuu yidhi haddii aad etoobiya dhulka uga beddela rabtay inay xukunka kugu sii hayaan ilaahay baa mansabka iyo xilka bixiya mana kugu hay karaan war madaxweyne xasan shiikh intaas waxuu ku sii daray waddammada xadgudubka etoobiya nugu haysa ka hadlay waanu mahad celinayaa kuwa ka aamusana waxaan leenahay cadaawada aad noo qabtaanaad muujiseenna etoobiya dhulkeenna ma sii kartiin badayna waa falantiina dhulka sow anagu melihin badda sow anagu melihin warwaaqlow waxaad ka tagtay ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa waar taasi waa tiinay hanugu khasbine nin waa xiibsanaya dhulka loo saxeexaa mid aqoonsi diida muxuu noo taraaya aryaadhaha samigay cabdulana wuxuu yidhi hw oh, nin dulmi wax ku doonayo dalki gaadaya waa nin dulmi wax ku doonayo dalki gaadaya waa daabal cabdulla waxaan odhan lahaa daluulahay nin doonayo u doodayaahi waa daabal war calaa kuli xaal kalamaanay ummadda soomaaliyeed hadday dal joogtay hadday dibid joogto hadday culummo tahay hadday caamo tahay hadday rag tahay hadday caruur tahay hadday waayeel tahay cid kasta waa ka hadashay xadgudubka itoobiya madaxweynaha somalilan muuse biixine ammaan kuma helin xataa khawaarijtii dhihi jirta dhulka lama kala xigo oo adduunku ka dhaxeeya maanta waa ku kala qaybsameen maad maadkartayna wuxuu yidhi ma ogoli hayaay war ma annagii bay nugu soo jeesteen war alla kulli soomaalida waxay ka taagan tahay meel tamargeysaba wandagaalamayna wandagaalamayna dumarkiiyo raggeennaba ina soo soo dareershaaryaadhaha war ma haysiina odayaashid dhaqankee deggan degmada saylax waa warrameen waxayna dhaheen mahaan ununkaa degan muusena ma bixi karo ciddi noogu timaadna waa isku jihaadaynahay dhaheen soomaaliduna garab inay siiyaanay ka codsadeen hadde xaamaha idin dhegan iyo garab ma siisiino war been baa isku sheegteen haddaad tabar haysaan eh. seela waxban gelin gelina khawaariijta iska celiya warkalamaanay war ma haysaane koonfurta gobolka mudug deegaanka jaxjaaxa eh. mar kale ka dhacay baa layidhi dagaal culus oo faraha laysaga gubtay khawaarijtiina waa lagu jeexjeexay baa layidhi aryadhahan koolkiioo furunta joogana beriga wuxuu yidhi al-shabaab laga raayo rabcad meel la yidhaahaa mawdkoorii la riseeyey rajadii kalamaan haddii eebba rumeeyo al-shabaab laga raayo rugihii cadalay iyo maraa goof laga raadsho rabcad ciidan ka fuuloo caad raggaygu tageenoo diyaaradiina rushayso sida roobka gantaalo cirka looga ridaayo haraagii dib u rooray raacda sii daba joogta jirto sidii aan rabay weeyo rabbi baa mahaddaale u riyaaqsaniyaa ama sidii aan rabnay weeyo rabbi baa mahaddaale u riyaaqsaninaayxubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso ad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo kashimaha ma waayo benay la wareegayaaniyo baaqi daran baan maqlee balooley balooley balooley imaan idhaahdo waxaan ku baraarugo furfura bishimaha ma waayo benay la

dishaan ka bilaabi lahaa baraabaan ku dari lahaa barwaaqada taalkisma iyo berbero berbero kama baaqsade bulshoy berigana hooyo bustaankiyo beerihiisa madweyntiyo dekadihiisa hadduu shaksi beecin karo dhalashayo allai barto dhaabsan karo muqdishaan ka bilaabila baraabaan ku dari lahaa barwaaqada taalkismaayo barbaro barbaro kama baaqsadee si aan lacag badan u helo ishe baadil weeye